waxaa ka mid ah iyo camalka qofkaba inuu qofku daari noqdo dadka xoolahooda u cuno waxaa la yidhaahdo cunadu isticmaalkaa u badan macnaheedu ma aha in cunadu la diidayo oo in lacag laga urursado ama dhar laga iibsado ama wax kale la fasaxaya maaha ee xaqdaraha ku cunina xoolaha dadka wey dadkaasi qaar caamana way noqonayaan oo maalkii ummadda ee dowladdana wuu noqonaya kii khaaska ahaayee qof kale uu noqonaya xoolo cid kale ay leedahay oo aan lagu xalaalaynin oo aan sifo sharciga kugu soo gelin sidaa doontaba u qaadoo baatil weeye sidaa ilaahay u sheegay xoolaha dhexdiina idinku leediin xaqdarraha ku kala cunina gardaro taasi waa mid sideeda loo diiday waa khiyaamadii waa xatooyadii waa boobkii noocuu doonaya noqdo qaybta labaadna waa laaluushkii wa tudluu bihaa nafyigay la socotaa walaa takuluu walaa tudluu bihaadu waa xoolihii amwaashi laaluush ha siinin madaxa ujeeddadaaduna ay tahay litaakuluu fariiqan min alwaali naas dadka xoolooda qayb ka mida si aad u goosataan oo qofkani wuxuu laaluushka u bixinayaa waxaanu lahayn buu doonayaa laaluushkiina waa xaaraam aada bixinayseed xoolaha dadka ku doonaysa waxaa kaloo xaraama dadka xoolahooda inaad qaadato adlaa yudlii idlaa'an waa marka wadaanta ceelka lagu rido waxaa kaloo lagu macneeyey wa tudluu bihaa ila alxukaam xoolaha dadka ha gaadhsiinina madaxda garsoorka ah idinkoo ka dhiganaya wixii aad ku goosan lahaydeen lita'kuluu fariiqa dacwad ha qadimin aad si xaq daraa ku doodayso ood madaxda iyo xukaanta gaadhsiinayso adigoo doonaya lita'kuluu si aad dadka xoolahooda u qaadato waa laba macne ha ku laaluushin iyo ha ku dacwoonin oo dulmi ha ku doonin ceeb bay sii tahay wa antum taclamuuna idinkoo garanaya qofku markuu wixii fahmaya u og yahay gardarradiisa iyo marka uu dee ay ka tahay daacadnimo way kala duwanta waxaan wuu ismoodsiinayaa wuxuu leeyahay buu haystaa way ka duwantahay wa antum taclamuuna iyo adigoo bareedha oo weerara waxaa markaa halkaa aad ka aragtay waxaa dulmiga la idhaahdo cibaadadu waxyeelayaa ummaddu waxyeelayaa amnigu waxyeelayaa cadila-aani markay dhacdo ceeb weyn baa ka dhacday saasaa ilaahay u dhex dhigay aayaddan halka yas'aluunaka can ilahilla waxay ku weydiinayaan bilaha qul waxaad tidhaa nebi maxamedow hiya bilahaasi mawaaqiitu wakti bay u tahay linnaasi walxaj dadka iyo xajkaba dadkuna waktigay ku tirsadaan bilaha xajkana waa loogu biltiriyaa walaysa albiru samafalku ma aha bi an ta'tu lbuyuuta guryaha kaga timaadaan min duhuurihaa dhabarkeeda iyo xagga dambe walaakina albira wanaagga iyo samuhu waxa weeye man itaqaa biru man itaqaa qofka ilaahay ka cabsanaya samafalkiisa waatulbuyuuta guryaha waxaa kaga timaadaan oo ka soo gashaan min abwaabihaa albaabadeeda wataquu llaaha ilaahay ka cabsada lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan aayaddan laba sababood ay ku soo degtay baa jiray ta hore waxay ahayd nebiga su baa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam laleeya bishu maxay marna la weynaataa marna la yaraataa ida iyadoo yar bay bilaabmaysaa <clears throat> bartanka markay taagan tahay ayaa haddana weynaanaysaa dhammaystirmaysa haddana waxaa dhacaya inay sii yaraato yaraato yaraanta ay ku ku dhammaato <clears throat> maxaa maxaa sabab u ah ayaa la weydiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam intaan u jawaabin ilaahay baa ka xil qaaday jawaabtii oo sidaa aynu arkayno ayuu ku jawaabay arrinta labaad waxay ahayd carabtu had iyo jeer markay soo xajaan waxay caadaysan jireen xaafadaha kolkay xajka ka soo noqdaan ama guryahooda albaabkii hore kamay geli jirin laakiin xagga dambe iska banayn jireen xagga dambe ay ka gelayaan sababtu waxyaabo badan baa lagu sheegay laakiin waxaa ka mid ahaa waxay odhan jireen innagoo dembaabayna oo dembi xambaarsan baynu ka geli jirnay albaabkan marka meel inkaaran oo aafaysan weeye iminka mar haddaynu ismaydhnay oo xaj iyo cumro soo gudanay bal xag guriga xagga dambe ka bilowno waa isqancin ama falsafada aan waxay ku salaysan tahay jirin weeye labadiiba jawaabtaasa ilaahay uu ka bixiyey jawaabtii hore waxay noqotay wixii ay su-aaleen wax ka muhiimsan baa ilaahay ugu jawaabay cilmulbalaaqa waxaa la hah usluub اlxakiim macnaheedu waxa weeyaan hadday weydiiyeen bisha falag ahaan maxay la weynaataa la yaraata ilaahay wuxuu leeyahy taa waxa idinka muhiimsan maxaa loo abuuray inaad weydiisaan waxay la weynaanaysa waxay la yaraanaysa oo loogama jawaabine xikmadda loo ilaahay u abuuray bishan ugu tala galay baa looga jawaabay qul hiya mawaaqiitu linnaasi wاlxaj dadkana waktigay ku tirsadaan oo waa loo baahan yahay taariikhdeeda xajkana waa lagu tirsadaa alxaju ashhuru macluumaat baynu arki doonaa xajkuna waa bilaa la yaqaano marka su ka muhiimsan inaad eh, weydiisaan ayay ahayd tan e taa kale inaad weydiisaan may ku habboonayn way dhici jirtay nebigana calayhi salaatu wasalaam marar badan intuu su-aal weydiiyaan asxaabtu ahayn inuu ugu jawaabo rasuulku salى اllahu عalayh mata saaca la weydiiyey qiyaamadu waa goorma wuxuu nebigu ku uhi maxaad u diyaarsatay macnaheedu waxa weeye qiyaamada waktiga ay tahay waxaa kaaga muhiimsan inaad ogaato inaad u diyaargarowdo horta way iska imanoo waa lama huraane maxaad la shir tegeysa oo aakhire ilaahay la hor taasaa fiican inaad u diyaargarowdo waxaa halkaa aynu ka aragnay macnaha waktigu iyo xisaabtiisu inay qiimo u leedahay dadka mawaaqiitu linnaas oo miiqaadkan had iyo jeer zamaanigaahi dadku wax wax ku tirsado weeye oo lagu kala baxo hadday tahay heshiisyada hadday tahay wax badan oo sharcigu ku xidhan yahay waxaa kaloo aayaddu ay caddaynaysa waktiga sharcigu ogol yahay waa kan bilaha kaasuu sharcigu ogol yahay ilaahayna uu inagu addoonsaday inaynu wax ku tirsanno soomkii sakadii xajkii cibaadooyinkii o dhan waxaana weeyaan xagga ibtilaaga iyo cibaadada xigmaddeeda bilahana uga dhow tan shamsiga ah ee la tiriyo oo cibaadadu sideedaba waxaa loogu talagalay iyo tijaabada ay addoomuhu marayaan waa imtixaan marka waxaa la eegayaa qofkani markuu cibaadaysanayo goor walba inuu cibaadaysan lahaa iyo waktiyada qaarkood uu ninu cibaadaysanayo oo waxaynu naqaanaa bishan qamarigaahi way guuraysa maalan ramadaanto kale ama xajkoo kale sanad kulayl buu galayaa sanadna qabow buu galayaa sanad dabayl buu galayaa sanad saas isu weydweydaaranaya qofka ilaahay ogolay waxa weeye addoonnimada ogolay qofka mar walba cibaadaysta halka bilahan kale mid waliba ay wakti ku beegantay ama waa kulayl ama waa qabow wakti lagu yaqaanaabay leeyihin bilahan kale marka ibtilaagii cibaadada waxaa u dhow tan wareegaysa marna dheeraanaysa marna gaabanaysa waa mashqac iyo tijaabo ilaahay addoomaha uu gelinayo marka loo eego dadka caalamkan ku nool iyo dabeecaddooda caadigay ku nool yihiinna ta maxsuuska ah ay arki karayaana la wada taaban karaya waa tan bishan dee tii kale dad meerayaasha iyo falakiyo waxaa yaqaano mooyaane bal iminka dadka warayso dadka intan shamsiga taqaana ama tan kale soomaaliduba dabtuurka taqaana dee waa wax yar reermiiga haddaad imika tidhaahdo dhaydkii maanta imsu maraya iyo sebtembar waa imise iyo nofembar waa imise adeer mabaa qaana buu kuleeyay mana arka bahashuna ima muuqato saacaddeediina ma haye iyo wixii lagu tirsan jiray anuu taa dayixun baan arkaya asaa ilaahay uu ku addoonsaday addoommaha ulhiya mawaaqiitu linaasi wاlxaj samafalku maaha bian taatu lbuyuuta min duhuurihaa walaakina albira man itaqaa alla kacabsi baa muhiima ilaahayna addoommaha wuxuu faray uu ku addoonsaday inay samafal la yimaadaan kaasaa ilaahay agtiisa anfacaya oo cibaadada ay ku samafalaan oo camalka dhexdooda ay ku samafalaan oo wax allo wuxuu ilaahay siiyo o dhan ay ku samafalaan samafalku natiijadiisu waxa weeyaan alla kacabsi inuu dhalo gurigana dhabarkiisaa laga yimaado sidaas weeyo wax walba meeshii loogu talagalay ayaa lagu wadaya xataa arrimaha caamka ah kii maxsuuska ah la arkayey ee muuqday hadduu ilaahay yidhi xagga hore kaga yimaada wax kasta oo albaablana waa inaan la dabarogin xaajo waliba dad bay leedahay arrin waliba albaab buu leeyahay marka wixii macquula sidaa maxsuuska iyo waxa la taabanaya albaabkiisa looga gelayo haddaad imika arrin walba cid baa u ehel ee ehelkiisa dhaafto albaabkiisii kagama adiman oda dhacmeed siday u kala sareeyaan ayaa loo guraabay idhaahdeen soomaalidu midhka u horeeya ada midka u hooseeya haddaad tidhaahdo waan jiidayaa waad xiiqi waad daalaysa marka waxaa loo baahan yahay waatulbuyuuta min abwaabihaa arin walba cidda aqoonka ule cidda furi karta cidda hagaajin karta in la qaabilo oo saasay wax ku samaan karaan mar walba aayadaha ilaahay wuxuu ku soo celinaya ereyga ataqwa ataqwa taqwada wax cajiiba wey qofku wuu tirsan yahay hadduu taqwo leeyahy turhaalana wuu leeyahy naftiisuu turhayaa ummaddo cid walba haddii aanu qofku taqwo lahayn wax alla wax kaa joojinaya oo xejiye ma jiro wataquu llaha lacalakum tuflixuun iyo samafalkeenna iyo horumarkeennu alla kacabsigaasi ku xidhan yahy waqaatiluu fii sabiili اllaah jihaadka gala buu ilahay waqaatiluu waxaad la dagaalantaan fii sabiili diinta ilaahay idinka oo doonaya inay kor noqoto aladiina kuwii la dagaalamaya yuqaatiluunakum idinla dagaalamayay walaa tactaduu ha xadgudbina ina allaha laa yuxibu ilaahay ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba waqtuluuhum gaalada laaya xayu aqiftumuuhum meesha a kula kulantaan waahrijuuhum ka saara min xayu akhrajuukum meeshii ay idinka saareen wاlfitnatu waxaa la yidhaahda gaalnimadu ashaddu min alqatl way ka daran tahay shayga la yidhaahdo dhimashada iyo dilka dilka way ka darantahay walaa tuqaatiluuhum gaalada ha kula dagaalamina cinda almasjid اlxaraam masjidkaa ah, xurmada le agtiisa xataa yuqaatiluukum fiihi jeeroo iyagu ay idinkula dagaalamaan fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan faqtuluuhum laaya kadaalika sida aan idin sheegay buu ilaahay sidaasoo kale ayuu ahaaday jazaa-ulkaafiriina gaalada abaalkooda ibaadooyinku way noocyo badan yihin qur-aankuna dee waa manhaj dhammaystiranoo meel walba uu ka hadlaa meeluu dhaafayo nolosha ma waa manhaj ilaahay ugu talagalay ama nidaam intuu ilaahay addoommaha u soo dejiyo ugu talagalay way dhinac walba inu saxo marka waxaad arkaysaa wax kala maarmaya maaha qaybaha islaamka hadduu ilaahay ka soo hadlay caqiidadii oo cibaadadii soomka uu ka soo hadlay oo cibaadadii xajkuna ay soo socoto cibaadadii jihaadku ilaahay dhex ma kala maarmayso si kale haddii loo dhigo cibaadadu waa anwaac waa noocyo midi waa xagga maalka midina waa xagga jirka ayaa addoonka laga imtixaanaa midina labadaba way noqotaa oo soomkii iyo salaadii iyo cibaadooyinkii xagga nafta laga imtixaanaya qofka xajkii iyo jihaadkiina waa cibaadooyinkii nafti iyo maalkaba laga imtixaanay maalkaagana soo qaado naftaadana la kaalay cibaadooyinka ugu culculus bay ka midi xajkana waa kii nebigu ku sheegay jihaadun laa qitaala fiihi jihaadaan xabadi ka dhacayn si kale haddii loo eego cibaado awood weyday taabagal maaha oo dadku haddii ay idhaahdaan diintaanu wadanaynaayo waanu ku dhaqmaynaayo waanu ibaad waanu iska cibaadaysanaynaa maba la daynayaba shaydaanku dadkiisa intuu dabada ka soo riixo ayuu dadkaa cibaadaysanaya dul saaraya dabeedna halkaa taagan tahayba waa lagaa firdhinaya masaajidkaa lagugu imanayaa goobta aad khayrka ku wadaabaa lagugu imanayaa intaba jooji la leeyahy idan markaa waa in awoodi jirtaa iimaankii iyo islaamkii difaacda waa inay jirtaa sidaa daraaddeed baa aayadihii loo dhex cibaadadii isna cibaadooyinkiibuu ka mid cibaadadana waa lagu difaacaya walowlaa dafcu llaahi nnaasa bacdahum bibacdi lahudimat sawaamicu wabiyacu wasalawaatu wamasaajidu yudkaru fiiha smullaahi kaiira haddii aanay jirin difaacaas dee dadku goobahay ku cibaadaystaan oo dhan waa la dumin lahaa buu lahay laakiin difaacaasa laga maarmaana waqaatiluu fii sabiili اllaah aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu la dagaalama kuwa idinla dagaalamaya laakiin dagaalkiinu ha noqda fii sabiili اllah waa qayd dagaal keliya maaha waa dagaal ilaahay daraaddii loola jeedo iyo kor diinta diinta in waxu kordhaan mar walba ilaahay wuu ku dhex dagaalka oo wuxuu walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin ilaahay ma jecla kuwa xadgudba gaalada kula dagaalama meesha kula kulantaan waa qaybtii kii kula dagaalamayey adigu waa inaad meeshaad ku heshaba ku dishaa xayu aqiftumuuhum halka kula kulantaan ama kaga xoog badataan washaystaan bade xabad baaba idinkanha xooganba waaba la kala faa'idaysanayaa wa akhrijuuhum min xayu akhrajuuku waad ka saaraysaa halkuu kaa saaray weerar buu kugu yahay siduu dalkaaga kaaga qabsanaya adna waad uga qabsanaysa haddii aad tidhaahdo dhimasho iyo dhaawac badan baaba jihaadka ku jira maa la yska daayo waalfitnatu ashaddu min alqatl ilaahay baa ka jawaaba wuxuu yihi diin la-aantu waxay ka daran tahay dhimashada oo dadku haday diin leeyihiin oo adduunyada ay dhintaan aakhira u badbaaday adduunyadana cisi bay ku heleen laakiin hadday diinta waayaan dulmina wuu ku dhacayaa adduunyadii aakhirana way waayayaan khasira dunya waalaakhira dalika huwa alkhusraan اlmubiin marka labaduba si ay dadka muslimiinta ugu badbaadaan diinta iyo dunyaduba fitnada gaalnimadu ay leedahay oo addiin la ayaa lagu deedifaynayaa dagaalkan la gelayo saasaa loogu dul qaadanaya walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid اlxaraami xataa yuqaatiluukum fiih xurmada uu xaramku leeyay ilaahay uu sheegay wakhtigii dee lagu dagaalamayay xaramka agtiisa ku dagaalamina laakiin hadday kugu kula dagaalamaan xaramka qadaasadi ma jirto waxaa imanaya markaa difaacii baa imanaya fain qaataluukum faqtuluuhum kadalika jazaa lkaafiriin waxaynu markaa halkaa ka arkaynaa xukumkii jihaadka iyo aadaabtiisii iyo marxaladihii uu marayey intaba waynu ka arkaynaa jihaadkuna waxa uu lahaa marxalado uu soo maray marxaladihiisa kolka dib loogu noodo amaan idhaahne mabaaxifkiisa qodobo ku saabsan horta wuxuu leeyahy tacriif buu leeyahy jihaadku wax waliba tilmaan bay leeyihin oo waxaa la idhaahdaa alxukmu cala الshay farcu can tasawuri marka shay la doonaya in la xukumo ama tafaasiil laga sheego horta tilmaantiisaa muhiima tilmaantu waxa weeye badlu aqsa اljuhdi wainfaaqu الnafsi wالnafiis litakuuna kalimat اllahi hiy alculya waxaa la bixinayaa nafta maalka wax kastoo inagu qaaliya si diinta ilaahay ay u kor noqoto waayo adduunkanba ilaahay ummadda wuxuu u keenay inay oogaan sharciga ilaahay oo alla ay u cibaadaystaan ay addoomo noqdaan xukun buu leeyahay jihaadku kaana اjihaadu awala mamnuuca uma maduuna uma mafruuda oo marxaladuu soo maray waktigii hore wuxuu ahaa mid la diiday intii aanay awoodda muslimiintu lahayn markii dambena waa la fasaxay udina liladiina yuqaataluun markii dambena farad buu noqday inta adduunyadu jirtana faradkaasu ku soconaya cibaadooyinkunbuu ka mid yahay jihaadku cibaado walibana waxay ku xidhan tahay ama ilaahay uu nagala xisaabtamaya intaynu karno iyo istidaacada salaada waa si aad u karto xajka waa si aad u karto waxaanad karayn ilaahay kuguma addoonsanayo sidaa daraaddeed culimada muslimiintu waxay isla waafaqsan yihiin haddii markaa dagaalkii iyo awooddii ay leeyihiin dadka muslimiintu ay kari karayaan way gelayaan haddii kale ilaa intay awoodi karayaan way u kaadinayaan si aan cadowgu u baabi'in oo aanay meesha uga bixin oo aan loo dulloobin ilaa intay heli karayaan fursaddii ay jihaad ku oogi ama ay kaga xoog badan lahaayeen cadowga noocyadiisa kala duwan jihaadka way u kaadinayaan waayo waa cibaada istidaacaday ku xidhanta laakiin midhkaan la diidi karayn la dhaafi karayn waxa weeye in niyadiina ay ku hayaan jihaadkii dadka muslimiinta ah diyaar garowgiina uu jiro labadaasaa eg waad kari weyda ka seexa ma taallo diyaar garowgiina uu jiraa isticdaadkii qur ina farayay ee nafta lahaa ee ruuxda lahaa ee maalka lahaa ee awoodda caskariga lahaa ee tababarka lahaa ee aqoonta casriga a lahaa waa taasina waa inay taalla iyo niyadii man lam yagzu walam yuxadid nafsahu biاlgazw maata calىa shucbati min الnifaaq calaa macna xadiid nebigu wuxuu leh alayhi الsalaatu wasalaam qofkaan jihaadna gelin niyaddana ku qaban munaafiqnimu la dhimanaya marka midhka meesha yaalla caalamulislaami maanta haddii laga xoog badan yahay awoodda caskariga ah waa inay ku tala galaan sidii ay hore ugu socon lahaayeen yow min alayaam ay ugaan u gacan sarrayn lahayn si ay jihaadkii u ogaan jihaadku marka fiqi ahaan aynu eegno wuxuu leeyahy laba qayboodoo jihaadu dalab iyo jihaad addafci mid cadowga la raadsanaya mid lidifaacaya labadaas uu yeeshaa mar waa fardulkifaaya oo ah marka ay tahay cadowga in la raadsado waxaan ay casrigan u yaqaanaan xarbulistibaaq xarbulistibaaq waxa weeye cid kastoo kugu soo jahaysan oo ku riman oo ku doonaysa inaad halkiisa ugu tagtaabay kuleeyihi jihaadu dalab waa ah, kaasun buu ahaa adigana cidda aad ogaato inuu kusoo maagay in halkiisa loogu tago waa luqadda casrigan la yaqaan muba ayuunbaa mar walbana islaam uu horey noogu sii dhigayba intaa haddii laga soo gudbana waxa weeyaan xaaladaha qaarkood buu noqdaa fardulcayn qof walba lagu yeeshaa xataa dadkii laga daayey ilaa afar xaaladood meelahaasay culimadu ku tilmaamaan mar waxa weeye waddamada islaamka marka la soo galo ee cadowga u qabsado marka labaadna waxa weeyaan marka uu sameeyo imaamku istinfaar uu haahdo loo baxayaa jihaadkii baa loo baxayaa xaaladdaasina waa waajib marka saddexaadna waxa weeye markaad fagaaraha taaganta ama goobta cadowga lagula dagaalamayo ah, markaana inaad dib usoo noqoto oo aada safka ka baxdo xaaraan weeye marka afraadna waxa weeye qofkani waa qof mutakhasisa ah oo isagu hawl iyo xirfad buu yaqaanaa iyo hogaamin aan cid kale garanaynin oo markaana isagana farducayn buu ku noqonaya hebel tignikaduu yaqaanaa diyaaraduhu yaqaanaa eh, maabka dagaalkuu yaqaana hogaamintuu ku fiican yahay marka isagana fardulcayn bay ku tahi ila lagama maarmaye xaaladaha afartaabu jihaadku ayaa uu fardulcayn noqdaa ahdaaftiisa iyo ujeeddooyinkiisa jihaadka waxaa ka mida dulmiga in meesha laga saaro oo inta dad muslimiin ay madluumin yihiin wuu soconayaa dadka mustadcafiintana waa loogu heelinayaa ee meel walba ka qaylinaya muslimiinta ah gaaladuba waa kaasoo de xabad muwaadina haddii la qabsado waa laisdul taagaya waxyaabaha loo jihaadayay ka mid tahay xorriyad in loo helo caqiidada cibaadada dacwada dadku inay si xora u cibaadaysan karaan si xora ugu camal fali karaan shareecadooda si xora dacwadooda u faafin karaan waa ka soo gaabsanaynaa wakti uma hayna intaasoo dham wada daliil bay leedahay waxaa ka mid a dee inuu qofkii shahiid noqdo oo iyadana derajo weyna waxaa ka mid oo loo socdaa risaaladani waa caalami qolo qura uma xidhna carab iyo dad meel gaara jooga uma xidhna waa risaalada caalamiya marka dadka muslimiinta dadka caalamka ku nool oo dham waxay xaq u leeyihiin inay helaan diinta caalamiga ah mas-uuliyadda dadka hogaaminta abaa yeelanaya muslimka hogaaminta u ah sidaa imaamku had jeer salaada u hogaaminayo ayay waajib ugu tahay dadka muslimiinta hogaaminayana inay u ogaan cibaadadana waa cibaado jamaaciya oo qofkii haduu is idhaahdo isxil qaado gaar uu socdo natiijo wanaagsan baanu keenaynin saa daraaddeed waa in la isla fahmaa dadka lagu wacyigeliyaa la iskaashadaa cibaadadaa jamaacigahay si ay u hirgasho ee wadajirka ahi mutadalabaad buu leeyahay waxyaaba uu jihaadku u baahan yahay horaynu usoo ishaarnay waa awooddii iimaaniga ahayd iyo awooddii jidhka ee ilaahay uhi waaciduu lahuma staactu iyo awooddii caskariga ahayd maanta waa laga xaaraantinimeye dadka muslimiinta ah ciidan iyo hubka waxaa laleeyahy idinku ma geydaan munaasibna idinkuma aha annaga ayaa hubka wax layskaga celiye hayn karna idinku laakiin masuuliy mas-uuliyadba ma lihidin wuuba idinka fakanayaaba waxaa ku isticmaalaysaanba dadaan xaq u yeelaninba in awooddaa la saaro hadda gaaladuna cidda keliyahe adduunyada ku baabiiyey hubka waa iyaga ee ku tijaabiye ummado dhan taasina inay dadka muslimiinta helaan waa mutadalabaadka jihaadka ayay ka mid tahay waxaa ka mid a ah cilmi oo dagaal caadiya maahe waa dagaal diiniya sidaa daraaddeed fiqiga ahayd iyo sharcigu waxa uu ka yidhi iyo waxa lagu guulaystay iyo waxa lagu fashilmayo iyo goortu mashruuc yahay iyo goorta kale si loo kala ogaado waa inuu yahay aqoontii waa inay jirtaa aadaabta waxaa ka ah, in aacatullaahi badanta ilahay la adeeco subxaana wa tacaala dadka mas la adeecay oo loo hoggaansamayo walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixu aadaabta xataa waxaa ka mida marka dagaalka lagu jiro in sidaa qur-aanku ina barayo la iska ilaaliyo xadgudubkii iyo wixii la odhan jiray khiyaamada ballantii oo laga baxo xoolihii qaniimad ahaa ee la helay oo la boobo waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin edab darada lagu samaynayo jihaadka haziimada iyo jabitaanka ku keeni karaa dadka muslimiinta ah bayn iska soo gaagaabsanaynaa laakiin wuxuuna inuga jeednaa salaad siday ugu baahan tahay fiqi iyo axkaam saas oo kale ayuu cibaadadanina ugu baahan tahay fiqi iyo iyo axkaam badan wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah wاhanaaء lilah wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waasxaabihi waman waalaah uma ama bacd waayadda boqol iyo labiyo sagaashan min suuraةi اlbaqara qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi fain intahow haddii ay gaaladu joogsadaan oo ay iska daayaan kufriga ama gaalnimaday ku dagaalamayaan fa inna allaha kafuuru raxiim ilaahay dembiga uu dhaafaa u naxariistaa wixii ay geysteen uu ka dhaafayaa wa waqaatiluuhum gaalada la dagaalama xataa laa takuuna si aanay uba noqonin oonay u jirin fitnatun balayn dadka laga baleeyo oo laga baabi'iyo diintooda wayakuuna addiinu lilaah diinta islaamkuna ay noqoto ta ilaahay u leeya saraynaysa diinta saraysaana ilaa ta ilaahay noqoto fain intahaw hadday iska daayaan gaalnimaday ku dagaalamayaan islaamaan falaa cudwaana xadgudub ma saarna ilaa cala adaalimiin dadka dulmifalayaasha a ah mooyaane cid kale wax la yeeli karaa ma jirto ashahru alxaraam bilaha xurmada lihi bishahri alxaraam tuqaabal bishahri alxaraam bilaha kale xurmada leedaa laga horgeynaya waalxurumaatu qisaas waxyaabaha xurmada lena waa la isu goynayaa oo waa la isu qisaasaya waa la iska horgeynaya faman ictadaa calaykum cidda idinku xadgudubta factaduu calayhi idinkuna u jawaaba bimili ma ctadaa calaykum intuu idinku xadgudbay oo kale waاtaquu اllah ilaahay ka cabsado waclamuu waxaa ogaataan ana allaha ilaahay maca almuttaqiin dee dadka isaga ka cabsanaya inuu wehelinayu la jiro waanfiquu fii sabiili اllah jihaadkana ku bixiya xoolihiinna oo walaa tulquu biaydiikum gacmihiinna ha ku tuurina ila tahlukati halaag wa axsinuu samafala ina allaha yuxibu lmuxsiniin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa samafalaya marka dhowrkaa aayadood ka warramaya akaamtii axkaamtii jihaadka way wada socdaan jihaadku walkuu ku joogsanayaa waxa weeye dadkii lala dagaalamayey inay daayaan dulmigii ay wadeen iyo awoodii gaalnimadu ay riixaysay ay dalka iyo dadkaba ku fasahaadinayeen ama iyagiiba ay soo islaamaan fa in intahow taasay sheegaysa hadday daayaan waabay soo islaameen oo garabkeenna istaageen ilaahay baa dembiga ka dhaafaya ama dulmigii bay daayeenoo dee waxay noqdeen dad muwaadinka labaad ahoo cashuur bixinaya oo diintoodiiba ha iska haysteene dulmigii iyo kibirkii joojiyey ama heshiisba muslimka la qoranayo halkoodaa ku egaanaya qitaalkaas wuxuu soconayaa buu ilahay hi xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu lilaah ilaa fitnadana la joojiyo diinta sarraysaana ay noqonayso ta ilaahay tadaafuc baa jiro dee waa laba midun bay noqonaysa kufriga iyo awooddiisu inay sarrayso ama islaamka iyo awooddiisu ay sarrayso labadaa iyamaa dooran lahayd wey haddii adiga lagu doorgeliyo oo waxaad odhan lahayd waxaan raalli ka ahay ilaahay dadkaan ogolayn ee gaalada ah iyo awooddoodu inay sarrayso bise waxaad odhan lahayd ilaahay dadku raalliga ka iyo awliyadiisa ah, iyo diintiisa iyo dadkiisu inay sarreeyaan waata dambe tu ilaahay nafarayaana waata ilaahay dadku uma sinna subxaana wa tacaala ka yidhi ilaahay ma jiro ama ma karo ama xaq ma leh kaasi lama mid ahaa ka ilaahay waa shahaadanaya ee addoonka dhabtaawa ee ilaahay ogol ka tala qaadanaya labadaas ilaahay uma sina midna wuxuu ku tilmaamay waliyullah weligii ilaahay midna wuxuu ku tilmaamay rabbi caduwullah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa adiga miyay kuu sinaanayaan laba qof oo mid ku ictiraafsan yahay oo ku ogol yahay oo ku garab taagan yahay oo uu kuu iyo mid kugu dhilayo kula dagaalamayo marka uu kaa soo horbaxo adiga iyo waxaad wadatabaa baabiinaya saa caqligu sheegayaabuu sharciguna sheegaya xataa laa takuuna fitna marka fitnadu waa taa aynu hore usoo sheegna waa fitnadii dadka ka soo gaadhaysay diin la oo waxaa wada socda xarbu diyaar wa xarbu اlafkaar ama isticmaalu diyaar wa isticmaalu اlafkaar haddaad halkaagaa iska taagnaato diyaartaada iyo guryahaagana waa la isticmaalsanaya fikirkaagana waa la isticmaalsanaya dabeedna waxanaad iska noqonaysaa ummadahaaga dham waxaad iska noqonaysaa tuur yar ama alaab yaroo la isticmaalo dalkaaga dadkaaga adiga oo kolba dhan loo jeediyo lagu ciyaaro oo lagu qosqoso ulcubaad noqonaysa marka fitnadu waa taa wayakuuna diinu lilaah adduunyada diimo badan baa ka jira oo diinta kufriga way noocyo badanta diinta islaamkuna waa mid keliya marka ilaahay wuxuu doonayaa diimaha kaloo dham way jirayaan caalamka ma baaba-ayaan ilaa dajaal cawar imanayo laakiin diintiisu inay sarrayso diimaha kaloo dham ee hooseeyaan taxaakimka ah ee xukumaysa ee caalamiga noqonaysaana inay noqoto diintiisa wayakuuna diinu lilaah liyudhirahu calaa diini kulli liyudhirahu calaa diini ay adyaani kulliha si diimaha kale oo dhan haba jiraane uu uga sarreeyo islaamka marka sidaa maanta cagta hoosteeda loo geliya islaamka ee loogu joogsaday baa ilaahay wuxuu doonayaa inaanu sidaa noqonine uu noqdo isagu ka sareeya oo aan cagta cid saarayn dulmiyeynin cadaadinaynine cadli iyo cagaar ku xukumaya caalamka taas wey fain intahaw falaa cudwaana ilaa cala aalimiin hadday iska daayaan fitnadan dee mar walba ciddii daalina wax fitnaynaysuunbaa lala colaatamaya waxaa jiraysay waktigaa hore carabtu way weynayn jireen xaramka iyo bilaha afartaee xurmada leba siyaabo kale way ugu xadgudbayeen laakiin xurmadaa way aaminsanaayeen marka waxaa dhacaysay mararka qaarkood inay weerar soo qaadaan oo xarabka dhexdiisa ay ku soo qaadaan ama bilaha xurmada leh innagiina bilihii xurmada lahaa sharaftoodii iyo xaramka sharaftiisii waa aaminsanah ma gacmahaynu laabanaa oo waxaynu nidhaahnaa xurmada xaramka hala ilaaliyo wixii la doonaya hala laayo xurmada bilaha hala ilaaliyo maya ilaahay awliyadiisa iyo addoomihiisa wanaagsan sidaa lama doonayo in lagu ciyaaro oo lagu joogjoogsado ma doonayo ilahay wuxuu uhi ashahru اxaraamu bishahri اxaraam wاlxurumaatu qisaas bilaha xurmadale bilaha xurmadale laga horgeynaya xurmooyinkana waa la isu qisaasaya marka isagu bishan xurmadale xurmu u aaminsan yihi waanu ku xadgudbay adna ku xadgudub ayaa lagu leeyahy haddii uu isagu xurmadeedii jebiyey adiguna jebi qofka muslimka ah maalkiisa wadankiisa intuba xurmooyin bay leeyihin marka halkaa ka fahamnay qadaasadda iyo hufnaanta ay leeyihiin muqadasaadku mid lamida buu leeyahay qofka muslimka ah iyo iyo iyo xaqiisa iyo diintiisuba saas markay dhacdo in lagu xadgudbayo intaa ama diintii iyo dadkii iyo dalkii in lagu xadgudbayo xurmadii muqadasaadka la ilaalin maayo waa la jebinaya saasaa ilaahay u ogolaaday subxaana wa tacaala wاlxurumaatu qisaas xurmooyinka waa la isu qisaasaya hadduu jebiye adna jebi hadduu bishii uu xurmaynayo soo weerar tegay adna weerar tag wاtaquu اllaha wاclamuu ana allaha maca almuttaqiin waxaa kale oo halkan ilaahay uu faray dadka jihaadkii ma soconayo dhaqaalo la-aan waa inuu dhaqaale helaa waa in la israaciyaa nafta iyo maalka waa cibaado wuu ka duwan yahay jihaadku dagaalada kale la galo oo ummadaha kale waxaa laga yaabaa inay sugaan qofku inuu sugo hub iyo rasaas iyo gaadiid in la siiyo oo uu ka sugo ama dad kale inay usoo dhiibaan ka sugo qofka muslimkaa ah wixiisaba isagaa isu qabaa ilaahay baanu ugu dhowaanayaa naftuu bixinayaa maalkuu bixinayaa waktiguu bixinayaa wuxuu haystaba waa qof dhanoo diyaarsan oo la hawlgelinayo la horkacayo siduu ilaahay ku amray waa sidaa waanfiquu fii sabiili walaa tulquu biaydiikum ila tahluka sidaa naftiina u bixinaysaan xoolahana ku bixiya naftiinana halaaga ku tuurina gacmihiina halaaga ku tuurina bimacnaa waa naftiina halaagina halaagaas muxuu noqonaya waa tarku اjihaad in jihaadka la iska daayo oo alaabta la isku laabto oo la yidhaha ummado kale in hoos imanaynaae bal iyagu waxay naga yeelaan un aynu aragno waa dalkii iyo dadkii iyo diintiiba way halaagsamayaan waa naftiina halaaga ku tuurina bitarki اljihaadi waاlinfaaq in waxba bixin weydaan jihaadkana geli weydaan asxaabtu saasay ku fasirayaan oo haa kuwii nebi moxamed alayhi الsalaatu wasalaam tafsiirka ka soo qaaday waaxsinuu in allaha yuxibu اlmuxsiniin meeshaa khayr kale wixii aad ku bixisaa waa samafalka u qiimaha badan aad ku samafashay maalkaagii muxsiniintan aad ka tahay marka ayaddu waxay si guud u diideysaa qofka muslimkaahi inuu ku ciyaaro naftiisa iyo maalkiisa ama halaag u horseedo waa caam walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima ilaahay wuxuu hi rabbi uu idiin naxariisanayaae nafihiinna ha dilina naftaada ilahay isagaa kaaga naxariis badan wax kasta oo sababu noqonaya inay naftaadu halaagsanto ama maalkaagu halaagsamo ama ehelkaagu iyo ummadaadu halaagsamaan ilaali oo ka hortag tanna aayaddaasunbay la macno tahay naftiinna halaaga ku tuurina adoo arkaya cadowga inuu soo jahaysan yahay oo uu ku maagan yahay inaad ka diyaargaroobi wado oo aad difaaci weydo dalkaagi iyo dadkaagiiba waad halaagtay iyo waa arrin dhaba wey wa atimu lxaja buu ilaahay xajka dhammaystira waalcumrata lilaah xajkii iyo cumradaba waxay u dhammaystirtaan ilaahay daraaddii fain uxsirtum haddii laydinka hor joogsado xajka fama staysara fayajibu waxaa waajibaya ma staysara wixii sahlanaada oo min alhadyi neef laqala ah walaa taxliquu ru'uusakum madaxyadiina ha xirina xataa yabluqa alhadyu neefkaa la gowracayaa jeeroo uu gaadho maxillahu meeshii loogu talagalay xalaasha ahayd in lagu gowraco oo xarabka ah faman kaana minkum qofka idinka mid ee ahaaday mariidan mid buka aw bihi adan ama dhibaata ka haysata min ra'sii madaxiisa fa fidyatun fa alayhi fidya waxaa lagu leeyahay shay fidye ah, oo wa waxuu bixiyo wey fidyadu oo min siyaamin soona aw sadaqatin ama sadaqa u dhiibo aw nusukin ama neef qalo fa idaa amintu marka aamin noqotaana cadowgii idinka hor joogsanaya meesha ka baxo faman tamataca bilcumra qofka cumradii ku raaxaysta ee cumro ku xalaalooda ee guto cumro ilalxaji inta la gaadhayo fama staysara ku waajibaya wax sahlaan intii sahlanaato min alhadyi neef la qara ah uu qalayo ugu yar ku waajiba faman lam yajid qofka aan helin neefkii uu qali fa siyaamu alaaثati ayaam saddex maalmood soonkood baa waajib ku ah filxaji xajka dhexdiisa uu ku soomo wa sabcatin toddoba maalmood soonkooduna waa waajib idaa rajactu marka aad noqotaan ee reerkiinnii ku noqotaan iyo dalkiinni tilka casharatun kaamila taasi waa toban dhammaystiran saddex iyo toddobaad daalika arrinkan waxa uu ku waajibaya oo sidan xoolahan u qalaya liman qofbuu u sugnaaday lam yakun aanu ahayn ahluhu reerkiisi iyo gurigiisu xaadir ilmasjid alxaraam masjidulxaraamka ama xaramka kuwa degan dadkaan ahayn ayaa sidani ku waajibta wataquu اllah ka cabsada o aclamu waxaa ogaataan ana allaha ilaahay shadiid اlciqaab in ciqaabkiisu daran yahay ogaada aayadda boqol iyo ka bilaabmaya aayadihii ka warramaya xajka ilaa laga gaadho laba boqol iyo saddex u tahay suurad ballaadhan oo axkaamtii islaamka ilmihii iyo arkaanuislaamkii uga waramaysa waxyaabihii muhiimka ahaa xajka qodobo ku saabsan inagoo dariska dambe ku qaadan doona insha allahu imika aayadda furfurkeeda iyo macnaheeda sidii loo fahmi lahaa baynu dib ugu noqon doonaa xajka iyo cumrada dhammaystira buu lahay laga fahmayaa inay labaduba waajib yihiin xajka waa la isku waafaqsanya waa arkaanuislaamka cumradu ma waajibaadkay ku jirtaa ina saaran mise waa qowlka raajixa waa inay faral tahay iyaduna waa kaa ilaahay amar inagu siiyey waxa kaloo xajka iyo cumradu ay kaga duwayin cibaadooyinka kale innagoo aayaddan eegaynoo daliishanayna cibaadooyinka kale sunnahooda haddii la bilaabo waa laga bixi karaa haddaad sadaqo bilowdo ama sunno bilowdo aan bilowdo salaad ama soom waad iskaga bixi kartaa sunnaha laakiin xaj iyo cumro mar haddii la bilaabo aayaddanaa ilaahay ku sheego waa faral in la dhammaystiraa waatimu اlxaja wاlcumrata lilaah waxaa dhici kara xaramkii loo socday ee lagu soo gudan lahaa xajki iyo cumrada in wax kaa hor joogsadaan sharciga ilaahay waxba kama tegin wax waloo dhici karaba xalkoodiibuu sheegay markaana dadkii waxaa la gudban sidaa ilaahay uu sheegay hal ila qasab ma aha kalifna ma aha bartaa aad joogtaa baad ku xalaaloobaysa halkaasaad neefkii ku qabaysa timihiina ku xiiranaysa inaad soo qalaysa miyaa lagugu leey mise laguguma laha ha iyo mayaba culimadu way yidhaahdeen laakiin waad soo qalaynaysa siduu nebi maxamed ba u soo qaleeyey cumradii sanadii lixaad laga hor joogsaday sanadii toddobaad buu soo qaleeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam fain uxshirtum fama staysara min alhadi haddii laydinka hor joogsado xoolaha wixii idiin sahlanaade waa neef adhi aad qalaysa timiina waad xeeranaysa waana siduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam way kuu dhan tahay ilahu intaan karaya qabta wey qalu hadduu kuu suurogalo waa sax hadduu kuu suurogeli waana ilaahay kuma haysto waxay culimmadu isweydiiyeen waxaan xasrinaya dadka ka hor joogsanaya xaramka haddii aanu cadow ahayna wax kalow yahay ka waran sida maalan cudur oo kale Eh, taasina waa la mid cudur baa ku gaadhsiin waaya ama qofkii wuu jabay ama wuu naafoobay halkaasuu ku xalaaloobayo uu iska soo noqon doonaa ilaa an yashtari inuu shardi la yimaado mooyaane siduu saxaabiyadiiba nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam waan xanuunsanayaa maxaa yeelaa fashtaridii buu nebigu shardi dhigo allaahuma xillii xayu xabastani ilaahu halkaan ku xalaaloobaya oo halkaad igu hakiso hadduu shardigaa qofku dhigto qalo laguma lahaa halkaasuu ku xalaaloobaya way u dhanta waxaa jira waxyaabo loo yaqaano maxduuraat اlixraam qofku markuu xaj iyo cumro xidhan yahay waxyaabaa jira ka xaraama ilaa sideed shay ama sagaal shay waxaa ka galmadii baa ka xaraama dharkii tolnaa inuu qofki xidho waa raggii cadarkii inuu marsado qofkii timihii inuu xeero ciddiihii jaro madaxii hagoogo hagoog saaro iyo wejigii dhirtii xaramka la jarjaro ugaadhii la laayo maxduuraadkiibay aayaddu ishaaraysaa mid mid a ah. marka madaxa xirin timaha madaxa ku yaalla waa mamnuuc intaad camalka xidhan tahay wey haddii haddaba ay dhacdo iyana way dhici kartaae in qofkii ama cambaara uu yeesho ama cayayaan uu madaxa ka galo oo u baahdo inuu timihii xiiro de lama xejiso xanuunkaaga laakiin ilaahay wuxuu fasaxay inaad timihii iska xiiri karto ood fidye bixinayso wax aad bixinaysaa jiro oo la idhaahdo sidii asxaabigii kacbu bnu cujra ku dhacday xadiidka saxiixi siduu tilmaamayo nebigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam asxaabigaasoo injirtu ay ka daadanayso madaxiisa camalkiina xidhan markaa wuxuu uhi maan moodaynin dhibaatadu inay heerkan kaa gaadheen iska xiiro neef unqal sidaasuu ku xeeray wax kastoo maxduuraada oo markaa laguu diiday haddii aada u baahato fidyadanunbaad bixinaysaa haddaad kari karta weliba haddaad fidyada kari weydana bala ma jirto markaastaad dharkii iska xidhanaysa qof baa asmuu qabaa ama bahashii xiiqda la odhan jiray ama oofwareen buu qabaa dhaxan baa jirta markaasuu dabeedna dugsigii u bahday u iska isticmaalaya faman kaana minkum mariida aw bihi ada min ra'sihi fafidya ha iska isticmaalo timihii ha xiro fidyna wax bixiyo fidyadiina waa min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk ama wuu soomi doonaa ama sadaquu bixinayaa ama wuxuu gowracayaa neef buu gowracayaa saddexdaa mid unbaa u banaanoo nusuguna waa neefkii sadaqaduna ama qofkii lix maalmood buu soomi doonaa ama lix miskiin buu wax siinayaa ma sii badna waxaa ilaahay uu fasaxay haddana arrin kale oo ah kayfiyaadka ama hababka loo xidho xajka ayuu waxay nooga sharxayaa habka xajka camalka habka loo xidhaa waa saddex qaybood alifraad wاtamatuc wاlqiraan mar waxaad xidhan kartaa ifraad waa xaj keliya xaj keliyaad xidhanaysa cumradana waad dambaysiinaysa marka labaadna waxa weeye cumraad horraysiinaysa xajkuna wuu ku xigaya midda saddexaadna waxa weeye qiraan oo labadii ood isku lifaaqdo mar keliya wada gudato ta imika halkaanaynu ku haynaa waxa weeye cumraad horraysiinaysaa xajkana maalmihiisiiaad xidhanaysa maalinkii sideedaad neefna wuu kugu waajibaya waana ta inagu aynu u badan nahayba maadaam iyadoo wakti uu ka hadhan yahay xajkii had iyo jeer aynu tagno waxaa la horraysiiyaa in cumrada la guto la xalaaloobo maalin maalmaha ciiddana la qala neefkii maalinka sideedaadna aada xidhato xajkii taasuu aayaddu ilaahay uu kaga warramaya faidaa aamintum marka aamin noqotaana cadowgii meesha ka baxe ee si caadiya u tegi kartaan xajkii faman tamataca biاlcumrati ila alxaj qofka cumradii ku raaxaysta heegankii ka baxa ee dharkii dhiga ilaa inta xajka la gaadhayo cumrana guta facalayhi mastaysara min alhadi wixii fududaado hadiyaa lagu leey hadyiga waa noocyo neef geela neef lo neef adhiya ka u hooseeyaa kuu neef adhiya ka waajibkii waa kaa marka hadyu tamatuc baana la idhaha saddexda siyood marun baanu kugu waajibayni neef waa markaad xaj keliya xidhato ifraad la idhaha laakiin markaad xaj iyo cumro wada xidhato ama tamatucan xidhatoed cumrada horreysiiso neefku labadaa jeer wuu kugu waajibaya dadku isku wada mid maaha dad baan haynin neefkan muxuu yeelayaa ilaahay baa kaana naf siiye baa loogu bedelay faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaami fi اlxaj sabcatin idaa rajactu tilka casharatun kaamila qofkii neefka waaya saddex maalmood buu xajka ku dhex soomayaa intuu xajka xidhan yahay saddex maal ee toddobada kalena markuu gurigii ku noqdo kuma soomi kara xajka tobankaasaa markaa u bedelaya fidyadii saddexda maalmooduu xajka ku dhex soomayaa maalan waxay noqon karaan xajka ka hor ee xaggiisa hore ama aan ee carafo ka hor iyo carafo kadibba way noqon karaan maalinka toddobaad sideedaad buu karaa ama sideedaad iyo koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad waa intuu ajka ayaamaha xajka ku dhex jiro ila fi lxaji buu ilahay yihi dalika liman lam yakun ahluhu xaadir اmasjid اxaraam waxay sheegaysaa tamatucan iyo neefkan waajibaya wuxuu u yaalaa dadka xaramka ka baxsan laakiin dadka xaadir اmasjid اxaraam ee masjid اxaraamka xaadirka ku ah oo looga jeedo xaramka degan waa maka iyo hareeraheeda tamatucan ma laha hadduu doono inuu iska xidho qofkii maalmaha xajka ka horeeya cumro halkan tanciin buu yaro tegayaa cumruu soo xidhanayaa maalmaha xajku markuu xajku gaadhana wuu iska xidhanayaa neefna kuma waajibin marka hawshani waxay saarantahay tamatuca la yidhaahdo qofka had iyo jeer aafaaqiga loo yaqaano ee meel kale ka yimid laakiin kan isagu xaramka degan tamatuc ma laha neefuu gowracayaana ma jiro cumradii wuu horaysiin karaa waa dambaysiin karaa neefkana laguma leh wataquu llaha waclamuu ana allaha shadiid اlciqaab ilaahay ka cabsada ogaadana ciqaabka ilaahay inuu daran yahi waa ciddii khilaafaysa sharciga ilaahay subxaana wa tacaala halkaa waxaynu ka aragnay xajku inuu leeyahay axkaam iyo fiqi sidaa aayaadkaba ilaahay uu nagu faahfaahiyey si kale haddaad u dhigto waxa ay u baahan yihiin cibaadooyinkan oo dhami inuu qofku markuu tafsiirka si u fahmo fiqigana wax ka yaqaano kutubtan axkaamta ee soo ururinaysa sida qodobaysan u hadlaysa markaad wax ka taqaano ayaa ay kuu bixi karaan tafsiirka tafsiirka aayaduhuna markaasaad fahmaysa ama axaadiida rasuulkaba aad akhrisato sala allahu calayh oo fiqiga iyo xadiidku waxay ku fahamsiinayaan macnaha aayadaha iyo tafsiirka ayay ku fahamsiinayaan wallahu aclam alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaasxaabihi waman waalaa uma ama bacd waa suuraة اlbaqara aayadda boqol iyo toddobiyo sagaashan qaala allahu tacaalى ilaahay baa wuxuu uhi alxaju xajku ashhuru macluumaat waa bilo la yaqaano waktiga xajku waa bilo la yaqaano faman farada fiihina qofka xajka isku waajibiya bilahaa bilaha dhexdooda falaa rafafa ma jiro waxa loo yaqaano galmo walaa fusuuqa faasiqnimana ma jirto afxumo walaa jidaala fi lxaj xajka dhexdiisana muran iyo dood aan bilaa macno lahayn laba ogola wamaa tafcalu min khayrin wixii wanaagee samaysaan yaclamhu اllah ilaahay baa ogaanayo kama qarsoona watazawaduu sahay qaata fa ina khayra zaad sahay waxa u wanaagsan ataqwa alla ka cabsiga wattaquuni aniga iga cabsada buu ilaahay yidhi yaa ulil albaab dadka caqliga lahow laysa calaykum junaax dushiinna dembi ma saara an tabtaquu inaad raadsataan fadla min rabbikum dheeraad ilaahayna xaggiisa ka yimidoo iska shaqaysataan xajka dhexdiisa way idiin bannaan tahay fa idaa afadtum min carafaat marka carafo ka soo noqotaan fadkuru llaaha ilaahay ku xusa cinda almashcari alxaraam buurta magacaa la yidhaahda agteeda wadkuruuhu ilaahay xusa kamaa hadaakum sidii u idin baray ilaahay u xusa wain kuntum waxaa ahaydeen min qablihi intaanu ilaahay idin hanuuninin ka hor la min adaalliina kuwa hallowsan baa ka mid ahaydeen uma afiiduu waxaa ka soo noqotaan min xayثu afaada الnaas halkay dadku ka soo laabteen oo carafa ah wastakfir اllah ilaahayna dembi dhaaf weydiista ina allaha gafuuru raxiim ilaahaybaa dembiga dhaafa oo naxariista markaynu macnaha aayad aayaadka isdul taagno aayadahani waxay ka waramayaan kayfiyatu adaa'i اlxaj xajka camaladiisii habka loo gudan lahaa oo xajka iyo cumradu eriyada ama dhulka lagu guto ee lagula yimaado way ku kala duwan yihin dee cumrada waxaa lagu gutaa un masaajidka iyo kacbada iyo dee halkiibuu ka soo xidhay qofku laakiin xajku goobo kaloo mashaacir la idhaahdo badan buu leeyahy ama dhowr meelooda markuu qofku soo xidho xaramka yimaado dee xaramkii iyo safa iyo marwo camal buu ku gudanayaa mina musdalifa iyo carafa iyo jamaraadka intaana camalka inta kale u kusoo gudanaya si kale hadii loo eego way kala wakti dheer yihiin ama way kala wakti badan yihiin xajka iyo umradu goorta la gudanayo cumrada waxaa laga yaabaa qofku inuu wakti dhow soo xidho diyaaradda ka dego laba saacadood gudahoodana uu ku dhammaystiro gebigeedaba waa dawaafka iyo saciga iyo xeerashada ama gaabinta oba intaaba xajku laakiin wuxuu qaadanayaa de shan cisho ama lix cisho hadii uu qofkii dhammaystirayana dee lix cishu qaadanaya hadduu tacajulaya ama degdegayana sharcishuu qaadanaya si kale markaynu u dhigno goobahan aayaadku ay sharxayaan waxa weeye marka hore waxaa timid maka oo uu ku dhex yaalla xaramkii minaad u baxday markaa maalinkii sideedaad oo koonfur bari ka xigta xaramka maalinkii sideedaad iyo habeenkii sagaalaad halkaasaa la joogay maalinkii sagaalaadna carafa ayaa la joogay musdelifo lasii dhaafaya marka lasii socda waxba laga qaban maayo maalinkaa sagaalaad carafa lagu cibaadaysanayaa salaadihii lagu jamcinayaa lagu ducaysanaya habeenkii sagaalaadna musdelifa lagu soo noqday oo markii hore lasii dhaafay oo iyadana lagu gudanayaa habeenkii ciidda camaladan aayaadka ilaahay ku sheegaya maalinkaa ciiddana buurtii baa la tuuraya iyo labada cishee ka dambeeya xaramkiina dawaafki iyo sacigii baa lagu soo samaynaya markay intaas ku dhamaato maalinta tegaysana wadaaci dawaafulwadaac ayaad samaynaysa markaynu soo koobno intaasuu ku dhan yahay carabtu haddaba waxa jirayay weyske meelahaa way marmari jireen oo dee iyagoo le nebi ibraahim baanu kaga dayanaynaa diintiisii way marmari jireen meelaha laakiin quraysh waxaanay tegi jirin carafa naxnu xums bay odhan jireen annagu mitid baanu diintooda ku adag kama baxno xaramka xuduuddiisa waxaan baraarujin lahayn mar kale carafa way ka baxsantahay xuduudda xaramka oo intan kale dee maka iyo min iyo musdelife iyo jabaraadka iyo way ku jiraan laakiin carafa way ka baxsanta marka waxay odhan jiraan annagu meeshaa ka baxsan xaramka xokayntii xaramkaanu nahayo ma tegayna dadkiina kalow iska taga oo dadku aayaadkan ilaahay kula hadlaya subxaana wa tacaala markaasaa waxaa la leeyahay halkay dadku tegayaan taga oo sii socodka gaadha soo socodkana ka soo butaaca oo sidii berigii hore arrintu maaha maaho islaam baa yimo arrinkii wuu isbedelay oo ilaahay baa laga amar qaadanayaae sida carafo loo tegayo idinkuna u taga marka aadaabtii xajka iyo acmaashii loo gudan lahaa ayaa halkan ilaahay ku caddeeyey marka xajkii waxaan u leeyahy shay loo yaqaano mawaaqiit halkanaa ilaahay ku baraarujiye wuxu uhi alxaju ashhurun macluumaat xajku waxa weeye bilo la yaqaano bilahaas waxa weeyaan shawaal dilqicda wa cashru min dilxija bishaa shawaal soo fur iyo bisha ku xigta ee loo yaqaano dilqacda ama sadataal aynu nidhaahno iyo tobanka cishee hore carafa bisha carafa ama dilxija ashhurun macluumaat carabtu way taqaanay waktigaasumaa la xidhan karaa xajka qofka xajka isku waajibiya saddexdan arimood waa mamnuuc alrafad wاlfusuuq wاljidaal waa aadaabtii xajka rafadku waa galmadii iyo wixii la xidhiidhay xaasku waa xaraam ninkeediiyo iyadu xalaal baa isu hadeen laakiin intaa camalka ay ku dhex jiraan waa kala xaraam fusuuquna dee waxa weeye dembi noocyadiisa kala duwan afxumadii iyo dacaayadii iyo waxaas ka mid ihi iyo jidaal jidaalkuna waa dood ah caqiim ah oo aan cilmi la isla eegaynin laakiin muran ah iskeensi iyo jaafaajiriq iyo waxaa taqaano ee soomaalidu ay badsadaan taasina ma jirto ilaahay daraaddii baa loo afxidhanya hadihi rixla rixlatu salaam waa safar nabadeed xataa xayawaankiiyo dhirtii baa nabad galay oo lagu leeya xayawaanka halaynin dhirtana halaynin dadkana nabadgeli rixlaة salaam fii baladi salaam waa safar nabadgeliyo dal nabadgeliyo dadka ilahayna hakaa nabadgalo wamaa tafcalu min khayri yaclamhu اllah camalka khayrkaa badso dawaafka sacyiga sadaqada dikriga talbiyada khayrka badi wakti khayrka u xidhan oo u carbuunan wey watazawaduu faina khayra zaadi taqwa waxyaabaha la sahay qaadanaya ayaamaha si aada looga faa'idaysanaya qaaligaa ah waxaa ka mid ah allakacabsiga allakacabsigu ah, waa sahay muxuu sahay u yahay dee sahay u yahay ruuxdana sahay buu yahay si kale haddii loo eego jidhkeennu wuxuu ku tamariyaa cunno iyo cabid ayuu ku tamariyaa iyo hurdada iyo dawada ruuxduna waxay ku tamarisaa cibaadada iyo cilmiga ayay ku tamarisaa quutulquluub quudka ruuxda iyo qulubtu alla kacabsiga iyo cibaadada iyo wixii khayra sidaa markaa raashinka alla kacabsigu ruuxda ugu yahay ayaa alla kacabsigu mar kale ruuxda dhar uu ugu yahay dharka xidhan lahayd walibaasu taqwa daalika khayr dharka alla kacabsiga ayaa ka khayr badan dharkiinan caadiga ablahay ah haddii ruuxdaadu dhimato jidhkaago dhinta way ka daranta hadii ruuxdaadu qaawan tahay jirkaaganoo qaawan way ka daranta labadaba ereyga khayr buu ilaahay isticmaalaya raashinkaagan kan kalaa ka khayr badan dharkaagan kan kalaa ka khayr badan walibaasu taqwa daalika khayr baa lagu halkana fa ina khayra zaadi taqwa baa lagu marka alla kacabsigu waa asturaada waa quruxda waa sharafta sharaftan kuu muuqanaysa ka daran oo ka qiimo badan culimada qaarkood waxay leey aayaddu waxay ku soo degtay niman reer yamaneeda waxay odhan jireen naxnu mutawakiluun annaga waxaanu dad ilaahay tala saaranayo dadku waxbaabay si yara guntadaanoo ishay bay sitaane maya annagu ilaahay baanu tala saaranaynaa xajka sidiisa aan ku tegaynaa waxba sahay uma baahninba dee markuu qofkii meeshii tago baahidiina taallo ma waxa weeyaan maciidu cunaya dadkaasaa markaa ay dewarsan jireen oo noo dhiiba bay ku xigi jireen nin kastoon asbaabtiisa qaadan oon arrinkiisa meel ku tiirini ii dhiibayo shacaad buu ku dambeeya ilaahay wuxuu uhi watazawaduu waa amar aadaabta xajka waxaa ka mid ah sahay sidato faina khayra zaad sahay waxa u fiican sahayda xajka waxa u fiican attaqwa maa yutaqaa bihi can su-aal shaygaad su-aal kaga maaraato markaa kolkaa aada xajka tegaysa ha ku talagelin kuwa riyaad jooga iyo kuwa jiddo jooga iyo ee reerkiina ama saaxiibadaadu inay bokod maniga ku siiyaan ama jeebka xoogaa ay ku geliyaan oo hadhan diyaaraddii baan iska sii bixin doonaaye xaggaana mid annagaabaa noo jooga markaa isagaan ka qaadi doonaa wixii qaxwo ah iminka dadka halkan ka tegaa la shacaadaaba shaqalaan baa dhacday sacuudigii busaarad baa ka jirta ha ku talagelin halkan waxaaga ka qaado waxaan la doonayaa markaad goobta tagto inaad sadaqada bixiso xoolo qasho masaakiinta xaramka wax siiso jeclaxmadu waa musiibo adigu waa inaad noqotaa kii wax laga daylaa dadka wax ugu deeqilaa sidaa ilaahay u yihi wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu llah waxaa laga yaaba qofka taajirkeenna inuu neefkii hadyiga un qalo ama hadyu tamatuc iyo qiraankii kii ku waajibe inuu qalo iyadoo uu heli karayo inuu dee kumayaal neef qalo waxa weeye waa aqaafadii naga dhiman sida had iyo jeer awqaaftu inoogu yartahay baa xarabka in wax badan lagu qalaanay naga dhiman tahay qofkii wuu heli karaya laakiin aqoontii baa ka maqan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoon geelba lahayn ayaa wuxuu qalay maxay boqol neef buu qalay muu odhanin dee qaybi noo reeb xaggii madiinaynu ku dhaqi marka meel laxolageeya meelaha ugu qiimaha badan weeye waxaa kaloo jirtay aragti odhanaysa marka xaramka marka la joogo xajka dhexdiisa ee la cibaadaysanayo yaan shaqo lagu dhex darin oo wax shaqo ahoo masaariifi ay ka soo baxdo ama wax laga soo saaraba intuu qofku dharka cad xidhan yahay waa xaaraan taasay dadku isku qanciyeen tiina ilaahay wuu nasakhay ilaa sharciga isagaa laga qaataay oo wuxuu ogolaaday iyadoo qofku muxrim uu yahay oo camalkii uu xidhan yaho o dharkii caddaa uu xidhan yahay inuu shaqaysan karo ama waxasarifo ama alaab dalkii uu ka soo waariday minaha dhigdhigo ha ku iibiyo ama shaaha ha shubo maqaaxyo ha furto mar haddii aanay cibaadadiisii u diidaynin labadaydaba wey labadaydaba diintaydii iyo duunyadaydaba labadaba waan wadayaa wey su baa kugu daran markaasaa ilaahay wuxu uhi laysa calaykum junaax dembi dushiinna ma saarna sida idinku dareenteen arintu ma aha an tabtaquu fadla min rabbikum inaad ka raadsataan arsaaqad iyo aduun ilaahay xaggiisa oo shaqo tagtaan qiraadaas waana sugmina fii mawaasim alxaj xajka waktiga dhexdiisa ayaa ayaa jirtay laakiin tafsiiraanun baa loo qaadanaya qiraahaan looma qaadanayo taasina waa arrin kale oo ilaahay uu caddeeyo meesha ka saaray manaaficda xajka liyashhaduu manaafica lahum manaaficda iyo dheefaha xajka waxaa ka ah, dadka muslimiinta ah qolo waliba inay la shir waxay walaalahooda kala dheer yihiin ee xirfad ah ee wax ay soo sameeyeen iyo horumar ah waa inay mino iyo musdelife iyo carafa iyo keenaan xaramkoo la isdhaafsadaa manaaficdaa dunyawigaah oo la kala macaashaa farsamadii iyo wixii lasoo sameeyey gacanta lagu sameeyey waxoo dhan sidaa daraaddeed ba had iyo jeer aada arkaysaa waxyaabaha ay muslimiintu keenayaan wax badan oo cajaa'ib loo goorsaa yaalla arrintii kale ee ahayd carafo ma tagno iyo maxaa laga qabanaya halkaana ilaahay wuu naga wacyigeliya wuxuu uhi fa idaa afadtu min carafaat carafaad marka ka soo butaadan carafatuna waa la dha carafaadna waa la idhaha fadkuru llaha cinda almashcari اlxaraam butaaco ilaahay ku sheegay butaaco nacam galabta laga caraadaya carafa haddaad meel dheer fuushaad saa u egto dadka oo saa u siqaya u gabaara gurdaynaya macnaha indhahaagu waxay sidii biyuhu markay qulqulayaan oo kale ad ku indha daraandaraysa muuqaalkaa ilaahay uu bixinaya waa mid dhabahoo cajiiba ah. ummaddiibaa saa u socotay iyagoo hiraya sida biyahoo kale marka halkaa ka soo butaacdaan ilaahay ha lagu xuso mashcarulxaraam bur yaroo ku taallay bahay musdelifa hadda masaajid baa laga dhisay habeenkii maqhribkii cishaa'iga lagu tukada iyo salaada subax in halkaa dikriga lagu badiya way badan waa waa shay ilaahay una faray waxaa jiray ayaamaha xajku la joogo xagga dambe sida ilaahay uu ku caddaynayo wax kaley dadku sheeg sheegi jireen oo ay xusi jireen wixii la xusi jiray waa lasoo dhaaf ama la isugu faani jiray ilahay baa la xusaya subxaana wa tacaala wadkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qablihi la min adaaliin idin baray ee u idin hanuuniyey u wada waa halowsanaydeena hanuunka raaca uma afiiduu min xayu afaada الnaas halkay dadku ka soo noqonayaanoo carafaa ka soo noqda waha ka soo noqonina musdelifa siday quraysh samayn jireen taana waa la diiday nebiguna wuxu uhi alayh الsalaaةu wasalaam alxaju carafa xajkuba waa carafa xajku gebigiisba kama kacdadiisiiy waxa lafdhabar u ah carafa markaa qofka aan carafo tegin xajkaasi sanadkan wuu dhaafay oo tiirarka xajka u waaweyn waynu sheegi doonaa xagga dambe insha allahu ayuu ka mid yahay carafa istaaggeedu marka haddii qofku carafa ay dhaafto oo amarkan uu qaadan waayo sanadkaa xajkiisi waa baaba-ay qalla weeye ana dhammaystiro ama cumraha la yimaado hana soo qaleeyo uma afiiquu min xayu afaada الnaas halkay dadku kasoo noqonayaanoo carafa ka soo noqda wastakfir اllah allaha kafuur raxiim shayga la yidhaahdo inaad ilaahay dembi dhaaf weydiisato ama aad digriga badiso cibaado walba way ku lifaaqan yihin walba waxaa dhex socda soomka salaada jihaadka xajka dikriga iyo waxyaabaha nasriga iyo guusha iyo aqbalka lagu helaabu dikru ka camalkaaga waxa ku salaaxaye kuu suubinayaana waa istikfaarta markaynu salaada ka baxna astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah baynu leeyahay saddex jeer inagoo salaadba ka soo baxnay adigoo cibaadadan ku dhex jira qaaligoo ilaahayba u xidhanba ilaahay daraaddiina halkan ayaamaha ugu dib jiraya ayaa lagu leeyahy waastaqfirullah marnaba ha iscajabin camalkaagana in hore laga aqbala ah, ha ku talagelin laakiin camalkaaga tuhun oo aqbal ilaahay weydiiso wixii aad qaladayna istikfaarka weydiiso in allaha kafuuru raxiim wallahu subxaana wa tacala alam